bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى sayidina mxamedi وعlى آlih وصaxbihi أجmaعiin الtamyiiz الtamyiiz waxa weeye waxaynu ku jiraa ama aynu ku soo jiray darsigii ugu soo dambeeyey alxaal waxaa ka sii horeeyey almustaثnى duruus mansuubaadkii ka mida alasmاء almansuuba asmaadii mansuubka ahayd ka mida ayaynu ku jiraa alasmaa almansuuba ama mansuubaadka ay kutubtu idhaahdaan matn ajrumiya iyo kutubta kale naxwuhu almansuubaat lann asmaada waxaa loo qaybiyaa marfuucaat iyo mansuubaat iyo majruuraat ama maqfuudaat marka asmaa mansuubaadkii ka mida ayaynu ku jiray xaal baa inoogu soo dambeeyey Eh, waynu ka soo warannay xaalku wuxuu yahay inuu yahay eh, ismun mansuubun yubayinu hayat alfaacili aw hayat almafcuuli bihi cinda wuquuci اlficli marka uu ficilku dhacayo markaad tidhahda jaaa saydun eh, ficilkaa jaaa markii uu dhacayay sayd oo faacilkii xaaladiisu siday ahayd aad bay ama ra'aytu saydan sayd baan arkay sayid oo mafcuul bihi ah oo aad aragtay ficilka aragtidu markuu dhacayay xaaladiisu siday saydahay aad raacayso jaaa saydun masruuran xasiinan daaxikan baakiyan khaa'ifan aaminan ama mudmainan raakiban maashiya xaaladda uu ku sugnaa aad raacayso ra'aytu saydan isagoo maarasa xaaladdaa ku jira xaaladaas eh, soo maray waxaan kaloo soo sheegnay eh, alxaal ma xaaladu inay u kala baxdo eh, shan qaybood sidii uu khabarulmubtada ba noqon jiray khabarulmubtada shan qaybood bu ah xaaladuna waa shan qaybood inay tahay xaaladu jumla oo jumla ismiya iyo jumla ficliya u kala baxaysa iyo inay tahay shibhu jumla oo darf iyo jaara majruur kala baxaya iyo wixii jumla iyo shibhu jumla ka soo hadho mufrad laydha maa laysa jumlatan waa shabiih biljumla oo mufrad shantaa qayboodba xaaladu noqonaysa waxaa kaloo soo maray haddii xaaladu ay jumla dhacdo ismiya iyo ficliya midkay doontaa noqotay inay u baahan tahay raabi ay u baahan tahay raabitku wuxuu noqon karaa waawlxaal oo keliya wuxuu noqon karaa damiir yacuud eh, ilaa saaxib alxaal damiir saaxib alxaalkii u noqonaya waxaa kaloo noqon karaa labadaba wowdii iyo damiirkiiba oo laisku bari kara waawlxaalki damiirka xaaladu marka ay dhacdo daraf iyo jaara majruub waxay ku tacalluqdaa bimaxduufin wujuuban sida markay darafka iyo jaara majruubka khabar dhacaan khabarulmubtada markay dhacaan bay ugu tacaluqaan bimaxduufin wujuuban kaain iyo mustaqir iyo haabit iyo mawjuud iyo loo soo qadaro sidaasoo kale xaaladuna markay dhacdo ظرف iyo jaara majruur waxay ku tacaluqdaa bimaxduufin wujuban khabar mubtada maala markaad soo qadaraysa kaainun iyo haabitun iyo mustaqirun ismi marfuuc aynu soo qadareen halkan xaalada markaad soo qadaraysa mansuub baad ka dhigaysa lanna xaaladu waa mansuub kaainan haabitan mustaqiran noocaasad le waayahay halkaa markaynu xaalada kaga baxno xaalada waxaa jira mar walba baab lagu xijisiiye naxwiyiinta o laydhaa baabu tamyiis xaalada iyo tamyiisku sibay iskugu dhow yihiin labada labadooduba waa wadaa ismi labadooduba waa wadaa mansuub xaalada iyo tamyiisku labadooduba waa mubayin ama mufasir waxbay bayaamiyaanay caddeeyaan midna waxay labadooduba waa wada nakiro sidaynu arki doonno waa nakiro laakiin waxay ku kala duwan yihiin midina wuxuu bayaamiya hey ah oo waa xaalka jaaa saydu masruura wuxuu jawaabu dhacayaa kayfa jaaa saydu jaaa saydu kayfa kaana cindamaa jaa kaana masruura xaaladu kayfa bay jawaabu dhacaysa hay-addii iyo xaaladii lagu sugnaa ayay sheegaysaa marka xaaladu waxay bayaamisaa haya hayat alfaacil aw hayat almafcuul tamyiiskuna wuxuu bayaamiyaa shayga laftiisa daat shay oo ibhaam galay ama madmadow galay ayuu fasraa ama annisba fi ljumla nisbada jumlada ku jirta ee jumlada ka soo baxaysa oo ibhaam gashay ayuu fasraa wuxuu bayaamiyaa daat daatu shay ama nisba ayuu bayaamiyaa u fasraa oo ma garanaysaa jumlada ka soo baxaysa marka uu shay daatadii daata ibhaam gashay uu bayaaminayo waxaa la dhaha tamiisulmufrad tamiisulmufrad marka uu nisbada jumlada ka soo baxda bayaaminayana waxaa la dhaha tamiisuljumla tamiisulmufradka daata ibhaam gashay bayaaminaya waxa weeyaan wuxuu daba dhacaa kaasi wasniga kaylka maxaa la dhaha misaaxada iyo cadadka afar shay buu daba dhaca inta badan oo haddii uu yahay tamyiis ulmufrad oo kelmad keliya oo ishkaal gashay uu bayaaminay oo ale wixiisu ahayn tamyiis uljumla nisba iyo jumla wax ka soo baxayaan aan u fasirayn waa wuxuu daba dhacayaa bacda alwasni sida ridlan oo kale ama kiilo ishtaraytu ridlan tamran ishtaraytu ridlan sukaran ishtaraytu ridlan urzan ama aruzan waxa weeye waxaan soo iibsaday rodol markaad tidhaahdo ridl tafsiir buu baanta markaad tidhahdo ishtaraytu saacan saaca baan soo iibsaday ama galaankii aad sheegto tila qadaxa ayaa soo iibsaday waxay u baahan tahay tafsiir saacu muxuu aha tamran sukaran duratan wixii in la sheego noociisi ismigaa dambe ee fasiraya saacu wuxuu ahaa kaasaa tamyiis leh marka markuu daba dhaco waxa weeye bacd alwasni wuxuu fasirayaa kelmadda wasniga ayuu fasiraya ridlan ama saacan waxay ahayd markaasuu leey rodol timira ama sa timira leey wuxuu daba dhaci karaa bacd mxuu ahaa kayl ah, saacan waa kayle eh. waxa weye ridlan baa wasniya saacan markaan ishtaraytu saacan bacd alkayl buu dhahay waa miiskii wuxuu daba dhici karaa mitirkii iyo misaaxadii wixii dherarkiisa la qiyaasi misaaxa oo waxaa odhanayaa sida tusaale uu yidhi baacani taajiru diraacan ama mitran wuxuu iga iibiye mitir hawbana ardana hablan dabeedna tamiisa taraaciso mitir maxay ah mitir dhula dhula mitir dhar ah waxaasuga iibiya tira diraacan xusul buu iga iibiyey noocaas iyo cadadka sida ishtaraytu cishriina kitaaban ishtaraytu waxaan soo iibsaday ishriina kitaab marka tamiisku waa laba qaybood tamiis lmufrad iyo tamiis ljumla tamiis lmufradka tamiis daatna waa lana tamiis daat hay daata ibhaamka hay tamiisina iyo tamiis jumla ama anisba tamiis jumla tamiis daat wuxuu daba dhacaa afartaa shay midkood bacda alwasni sida ridla wa bacda alkayl sida saacan iyo qadxan waxa uu daba dhaca ma garanaysaa bacd almisaaxa tuulkii iyo waxyaabaha lagu qiyaaso ee maarkasa mitirka waxaa kaloo daba dhaca bacd alcadad afartaasi timiiska daba dhaca oo iyaga laftooda timiisiya wasniga iyo kaylka iyo misaaxada iyo cadadka laftoodu tamiisinaya waxaa la dhaha tamiis lmufrad lanno kelmadaas ibhaam gasha ishtaraytu cishriina kitaaban markaa tira kitaaban waxay tamiisinaysaa cishriinku wuxuu yahay labaatan baa soo iibsada haddaa tana la garan maayo ishtaraytu ishriina labaatan baa soo iibsada labaatan maxay de waa inaad sheegto kitaaban qalaman sayaaratan waa inaad wixii sheegto waayahay tamyiisu nisba ama tamyiisu ljumla nooca labaad la idhaho waa tamyiis aan tamyiisin kelmad jumlada ku jirta oo keliya kelmad mucayana ma tamyiisiyo wuxuu tamyiisiyaa macnaha jumlada ka soo baxa macnaha jumlada ka soo baxa ayuu tamiisiya waxaa ka mid a tusaalayaashiisa tusaalihii ajrumigu qori jiray tasababa saydun caraqan tasababa saydun caraqan waxa weeye tasababa waa shubmidii biyuhu ay sidaa u shubmayeen ma dareerayeen ee qulqulayeen taababa almaau baa marka haddii aad tidhahdo taababa almaa waxay ka yimaadee anaa sababna almaaa aba taababa almaau haddaad tidha biyihii way soo shubmeen way durdureen waxa weeyaan mxuu ahaayeen macnuhu waa waadix wax saa'ila ama liquida oo dareero ah haddaad tiraa tasababa almaau tasababa allabanu tasababa alcasalu wax alla wixii dareeraah waa sax laakiin marka wax adkaa u tiirso ee tiraahdo tasababa saydun ishkaal baa meeshii soo galay kayf iyo tasabab sayd qofku ma biyuha siduu siduu dareeray ama u shubmay lama fahmay ishkaalkaasuu tamaysinaya dabadeedna jumlada ka soo baxay taababo keliya ma timisine taababo alla yaqaan macnihii waa biyahaasoo qulqula ama durdura alma maala sayidna waa la yaqaan shaksi magicii wey laakiin marka labadaa la isku tiiriyo wixii biyaha loo isticmaali jiray marka sayid loo isticmaalo ee tasababe sayidun laydha ishkaal baa ku jira ishkaalku wuxuu ku jira iyo ibhaamku nisbatu atasabubi ilaa sayid kayf yunsabu tasabubu ilaa sayid hal huwa ma hal abax maan siduu qofku moogta u shubmay ama maarsa biyahaas sidii biyahoo kale u noqday ishkaalkaa waxaa bayaaminaya tamiiska oo fasiraya caraqan minjihati didid didid ahaan baa loo jeeda marka la leeya sayd baa shubmay yani biyuu noqday dhidid ayuu shubmay we dhidid badan baa ka yimi kuwa noocaasoo kale ah ee macnaha jumlada ka soo baxa markii tasababa iyo saydun ficilkii faacilka laysku daray macnaha ka soo baxay ishkaalka galay fasirayana tamyiizuljumla marka kelmad gaarahoo ma fasira tusaalayaasheenu ka arki doonaa atamyiiz macnihiisu waxa wey atafsiir atafsiir waxa weyaan fasirid iyo cadayn iyo bayaamin alamila ishtaraytu waxaan soo iibsaday ridlan rodol balaxan timir ah badax maraaxisha maraaxisha ay soo marto midhaha timirtu ay soo marto oo kala duwan oo maraaxil badan lagu cuno kuwa ugu horeeyay ku jirtaa balax marka ugu horeeya gaciirta tahay hortaba mislaato busri baa ku xigayna busri ayay noqotaa markay balaxa ka tigto busrigana waxaa kusii xiga rutab baa ku xiga rutabkana tamri bay noqotaa min balaxin ilaa busrin ilaa ruabin ilaa tamrin agga hore weliba kasoo bilaaba ishtaraytu ridlan waxaan soo iibsaday rodol ayaan soo iibsaday intaas waa ficiliyo faaciliyo mafcuul bihi ishtaraytu waxaan soo gatay ridlan ficilkiiyo faacilkiiyo mafcuul bihi weyn laakiin halkaasi tafsiir bay u baahanta ridlan baan soo iibsaday oo maxaya ah? rodol maxaya ah? wax walba uu noqon karaa ideen rodolkaasi wax kastoo la miisaamo weyaan balaxan ama tamran duratan curzan eh, sukaran wax walba ixtibaasha balaxan buu ku tamyiisiyey rodolka uu soo iibsaday wuxuu ahaa balax timir buu ahaa waa tamyiis tamyiiskaasi eh, bimacnaa min baa inta badan laga dhigaa tamyiiska lagu kartaa ishtaraytu ridlan oo min balaxina weyn rodol waxay soo iibsadeen balaxa min balaxin tamiiska tamiiskaasi balaxan balaxan waa tamiis mumayas baa jira mumayas oo la tamiisinaya balaxan halkay fasiraysa halkay fasiraysa ridlan bay fasiraysa mumayaska la tamiisinaya waxa weeye maxay mumayas bisiiqati ismi lmafcuul baad akhriyaysa mumayas kii tmsida hadaad biiqati ism اaacil akrida maxaad odhan leh mumayiz waa ism mafcuul ism aacil ka dhig mumayiz waa balaxanta lafteeda mumayis mumayiz markaad tiraa kii wax timisinayay balaxan baa wax timisinaysa mumayaz bifatxi ilyaa markaad yaadaa fadxiseed ism mafcuul akridana waa kii la timisinayo waa ridla marka imika halkan waxaa ku jira mumayiskii wax tamyiisinayey iyo mumayiskii la tamyiisinayey mumayisku waa kee balaxan mumayaz ridlan kaa dambe balaxan mumayisna waa la dhaha mumayiz waxaa kaloo la dhaha tamyiis masterkiis ka cabir tamyiis baa la masterkaa tamyiis markaynu leenahay idan tamyiisku waa bayaamintii iyo fasiridii iyo kala soociddii weeyaan waxaan uga jeedaa bimacna almumayiz kii wax tamiisinayey ee wax kala soocayay baan uga jeeda qallat اlardu arladii yani waxbay soo saartay wax soo saar bay yeelatay alla allat اlard faa'iiday keentay rabix iyo macaash iyo waxbay soo saartay waxay soo bixisay irdaban yani faa'iide ahaan waxaa ka soo go-ay dhulkii irdaban baa ka soo go-ay dambigu waxa weeye waa mikiyaal min alkayl waxa wax lagu galaameeyo mikiyaal waxay dhahdaan ilaa afariyo labaatan saaca buu qaada yasac arbacatan wacishiriina saaca afariyo labaatan saaca afariyo labaatan saaca waa meelaha imisa qadaxeenni markaan ku qiyaasna galaankeeni imisu noqonaya sideed iyo afartan oo ilaa konton galaa kiilo markaad u badashanay ilaa maarkas aynusu noqonaya ilaa lixdan iyo wax ku dhow ayuu noqon karaa marka afariyo labaatan saac buu qaadaa irdab waxaa ka soo go-ay dhulkii intaasoo saac baa ka soo go-ay qamxan oo qamadiya ah. hallat ilardu arladii waxay soo saartay irdabban faa'iid ahaan oo ka soo go-ay marka intaas waa ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuulu bihigii laakiin dhirdabigiibaa wuxuu u baahday maxay tafsiir muxuu ahaa waa mikiyaal isagu afariyo labaatan saac oo maxaya ah? ama konton galaan baa beertii ka soo go-ay oo maxaya ah? waa in tafsiir la rahay marka qamxan buuli oo qamadiya ah. tamiiska halkaa ku jiraa waa kii waa qamxi mumayiskii waa qamxi mumayiska la tamiisinaya mumayiz ka la tamiisinaya irdaban wey irdaban nooc uu yahay waxa weeyaan muxuu ahaa kayl wey kayl wey ridlanna wasni buu ahaa marka tamyiiska qamxan wuxuu daba dhacay bacd alkayl kayl buu daba dhacay baacani taajiru taajirkii wuxuu iga iibiyey diraacan xusul buu iga iibiyey baacani taajiru diraacan halkaa waxaa ku jira ficilkii oo ficil maadiga baaca nuuntu waa nuun luqaaya ya mutakalim waa fi maxali nasb mafcuul bihi ataajiru waa faacil marfuuc diraacan waa mafcuul aani mansuub baaca faacilkeedii oo ataajiro iyo laba mafcuul <clears throat> laba mafcuul oo ay baaca qaadanayso oo wixii la iibiyey qofkii laga iibiyey iyo wixii laga iibiyey baacani taajiru xariiran taajirkii wuxuu iga iibiyey diraaca malajada xusul buu iga yimi ma suxul maxaya diraac maxaya tafsiir buu u baahan yahay diraaca lagaa iibiyey ma xarig buu ahaa dhul buu ahaa oo lagu muxuu ahaa xusul lagugu daray lagaa iibiyey ma dhar buu ahaa waxaan lagaa iibiyey xusulkii muxuu ahaa xariiran oo xariiran buu waa tamiis ama waa mumayis xariiran mumayiskii a ah way mumayis ayna almumayis xariirantaas halkay tabiisinaysa diraacan diraacu muxuu yahay ma wasniba ardaashii iyo lagu miisaamaya miisaanba ma kaylba galaan la miisaya iyo wixii lamida ah, miiskiiba mise waa misaaxayo mitir dhararka la qiyaasayo <clears throat> misaaxa wey xariirantaas waa tamyiis bacda almisaaxa dhacay weli waxaynu haysanaa bacd اlwasni wbacd اlkayl wbacd اlbisax fi اlxaqli cishruun deerta waxaa ku jira labaatan xaqliga waxaa la dha dhulka alaraadi asaalixa liziraaca dhulka wax lagu beeri karo dhulbeereedka iyo xaqliga fi lxaqli beerta waxaa ku jira cishruuna labaatan ayaa ku jira waa mubtadiya khabar waa hadal dhammaystira beerta labaatan baa ku jira fi اlxaqli jaaru wamajruuru mutacaliq bimaxduufi wujuba khabaru muqadam cishruuna mubtada muahar marfuuc bilwaaw lanu jamcu dakar waayahay waa jumlo dhamaystiran laakiin cishruuna tafsiiru maaha beerta waxaa ku jira labaatan labaatan maxay baqaratan oo loa labaatan loa baqaratan tamyiis mansuub oo calaamatu nasb alfatx tamyiisun l limaada tamyiisun l lishriin cishruun tamyiisun lilcadad wuxuu tamyiisiyey cadadka marka bacd alcadad buu dhacay mumayaska la timisinaya waa ishruun balaxan qamxan xariiran baqaratan dhammaantood waa wada tamyiisun mansuub waa calaamatu nasbi alfatxa waxay tamyiisinayaan ay daba dhaceen ee mumayaskiihina waxa weeye ridlan oo wasniya irdaban oo kayla diraacan oo misaaxa iyo cishruun oo cadada afartaa timiiska dabadhaca wasni iyo kayl iyo misaaxa iyo cadad timiiska dabadhaca waxaa la dhaha tamyiismufrad tamyiisulmufrad ow tamyiis اdaat liannahu yumayizu mufradan kalimatan kalimatan inbahamat ow ashkalat ayuu tmisiina halkalmuu fasiray kaa tmyiismufrad baa ah. aaba almakaanu makaankii baa wanaagsanaaday hawaaan hawa ahaan xagga hawada marka la eego makaanka u fiicnaa faada alqalbu qalbigii wuu fatahay suruuran farxad ahaan alcinabu min aladi anwaaci alfaakiha buu ka mid yahay faakihada anwaacdeeda ka ugu macaan طacman xagga dhadhanka alqaahiraةu أkaru min اlskandariyaةi qaahira waxay ka badan tahay iskandariya iyadaa ka badan sukaanan dadka ku nool ama degan marka la eego daaba almakaanu waa ficlu wa faacil laakiin jumlada ishkaal baa ku jira makaankaa wanaagsanaaday bimacnaa waxa weeye shay makaanka ku sugan ayaa wanaagsan makaanku dhinac buu ka wanaagsan yahay aab makaan makaankii baa wanaagsanaa jumlada macnaheedu waadix maa tafsiir buu baahya marka maxaa lagu fasiray hawaan makaanku xagga hawada ayuu ayuu ka wanaagsanaa yani aaba hawaau makaan bay ahayd macnuhu makaanka hawadiisaa wanaagsan waxa wanaagsan waa hawada wey marka hawaan waa tamyiis mansuub kelmad gaarahoo uu tamyiisinayaana ma jirto macnaha jumladee aab makaan kayfa aab makaan maxaad ka wadaa ma uga jeedaa yani maxay ahayd makaankii baa wanaagsana maxaad uga jeedaa markaasaad fasiraysaa hawaan turbatan dhinacaasuu ka wanaagsan yahay markaa waa tamyiis ljumla la dhakan tamyiis ljumla lannahu lam yaqac bacda wasnin walaa bacda kaylin walaa bacda misaaxatin walaa bacda cadadin afartii tamiisulmufradku daba dhacaya ma daba dhacin oo wasni iyo kayl iyo misaaxa iyo cadada tamiisuljumla ladha kan mumayaska la tamiisinayaa maaha kelmad jumlada ku jirta waa malxuud macnaha jumlada ka soo baxaya wey qaybtii hore markuu tamiisku daba dhacaya bacd alkayl iyo wasni iyo cadad iyo daba dhacay mumayasku wuxuu ahaa malfuud kelmad lagu dhawaaqay oo meesha taal malfuud halkana marka jumlo la tamiysinayo mumayasku waa malxuud malxuud faada alqalbu qalbgii baa fatahay suruuran buu ku leeyahy farxad yuu la fatah marka faada alqalbu kayf kayfa faada alqalbu suruuran baa tamiisinaya oo fasiray waa tamyiisu ljumla alcinabu mubtada weeye min aladi anwaaci اfaakihati buu ka mid yahay jaaribjuurkaasna khabarka anwaacda faakihada ugu macaan faakihada anwaacdeeda ugu macaan buu ka mid yahay dhinacee tamiis bay u baahantay taa lafteeda طacman xagga dhadhanka alqaahiratu mubtada weeye akaru min askandariyatina waa khabarkii akaru way ka badan tahay iskandariya qaahira iskandariya way ka badan tahay see uga badan tahay sukaanan dadka ku nool marka le min sukaan markaynu ka fikirno marka waa tamyiisuljumla labadaasi afartaa tusaale u dambeeyey tamyiiska ku jira tamyiisuljumla wean macno laga fahmay jumlada qaahira ka badan iskandariya oo ishkaal ku jiro see uga badan tahay ayaa ayay u fasireen tamyiisuljumla tamyiisku waa labadaa nooc ima tmyiisu mufradin ima tmyiisuha jumlatin goormuu tamyiisu mufradin noqdaa markuu daba dhaco imise sheeg afar shay markuu daba dhaco midkood bacd alwasni haye bacd alkayl iyo bacd alfasaaxa maalan iyo bacd alcadad markaan idhaahdo imika maalan haddii aan idhahdo ishtaraytu ishriina mitran ardan saad u iraab lahay ishtaraytu ishriina waxaan soo iibsaday labaatan mitran oo mitir ardan oo dhul ah ay ishtaraytu waa ficliya faacil ishriin waxaad soo iibsatay muxuu noqonaya mafcuulun bihi mansuub ishtaraytu waxaan soo iibsaday ficilkaasi marka horeysa tamyiis iyo waxaan intaan u raadin muxuu raadinaya wixii la soo iibsaday ishriin ayaa soo iibsaday mafcuulun bihi mansuubka halkaasuu ishkaalka ka bilaabmaya marka ishriin maxay u baahan tahay labaatan maa soo iibsaday markaana tamyiis may u baahan tahay waxaan ku tamyiisiyey mitran labaatankaa soo soo iibsaday muxuu aha labaatan mitir baa mitran tamyiis mansuub weeye <clears throat> muxuu u baahanayaa haddana mitran labaatankii mitir weliba fasan labaatan mitiroo haddana maxay labaatanka mitir labaatankii waad sheegto waa mitiro mitiradanna maxay ahaayeen xarkay ahaayeen xarig bay ahaayeen ma dhul bay ahaayeen ma dhar bay ahaayeen waxaad qiyaastay labaatanka mitir mitirisa ardan baan idha ardan waa tamiiska marka mitran iyo ardan baa isdaba socota mitran maxay tamiisinaysa ishtaraytu cishriina mitran ardan markaan mitran maxay tamiisinaysa cishriin tamyiis ulcadad mitrantii iyaa misaaxa noqotay iyaduna dharar bay sheegaysaa labaatan mitr oo maxay ah iyo haddana meesha soo gala ardan ardan maxay tamyiisinaysaa mitranta ishriina mitrantay tamyiisinaysa ishriin baa dad ka reebto tiraa ishtaraytu mitran tamyiis bay u baahan tahay ishtaraytu mitran maxay ah mitr maxayaad ah soo iibsatay xabla waa tamyiis tamyiis almisaaxa marka xataa saasay isku daba dhici karaan oo dad cadad horraysiiso tamiis buu baanaya mitran iyo markaad raaciso ishriina ridlan iyo ishriina kaylan iyo markaad raaciso haddana tafsiir baa usii baahanaya wasnigii iyo misaaxadii iyo kaylkiiba haddana mar walba tafsiir u baahanaya alqawaaxid wuxuu yidhi altamyiiz aw almumayiz tamyiizku ismun weeye ismigaasoo yudkaru la sheego libayaani lmuraadi waxa looga jeedo cadayntiisa loo sheega libayaani lmuraad inuu caddeeyo waxaa looga jeedo min ismin ismi saabiqin hore oo ka horeeya ismi ka horeeya waxaa looga jeeda inuu fasiro ismigaasoo yasluxu saalix ah yasluxu ku habboonaan kara loo isticmaali karo ay suurtagal tahay lian turaada bihi in looga jeedo أشyاء kaثيiرة أشhyaaء kaثيiرة badan أشhyaaء kaثيiرaة شhaye fara badan balaxan waa ismun dukira aw yudkar libayaani اlmuraadi min ismin saabiq ismi ka horeeyu fasiraya waa ridlan ismigaasoo yaslux hada اlism الsaabiq yaslux lian turaada bihi ashyaء kaiira ishtaraytu ridlan markaa tira imise shay baa rodol la miisaami karaa rodol laga dhigi karaa way badan yihin rodol baa soo iibsaday maxaya ya toban gram baa soo iibsaday boqol gram baa soo iibsaday oo maxaya ah? tafsiir bay u baahanta almumayiz almumayiz bisiiqati ismi اlmafcuul la akhra oo ka hore la tamiisinaya qismaane waa laba qaybood malfuudun mid lagu hadlay oo lagu dhawaaqay markuu yahay tamyiisun mufradka afartaa hore wa malxuudun iyo mid la fahmayo la milicsanayo oo meesha ka muuqda waxaan ujeedaa yani laga fahmayo laakiin aan lagu dhawaaqayn oo aan la sheegin tamiis jumlaha la malxuud falwal malfuud markaan leenahay maa yulfadu bihi fi ljumla waa waxa lagu hadlo ama lagu dhawaaqo ka asmaai اlwasni wاlkayli wa asmaai اlkayli wاlmisaaxa mitirkii wاlcadad iyo tiradii aani maa yufhamu markuu malxuud yahay jumladu laga fahmayo waa waxa laga fahmo min aljumlai min ayri an yudkara fiiha iyadoo lagu sheegin iyadoo aan la sheegin aad ka fahanta meesha ishkaal inuu ku jiro xukmu tamyiis tamyiiska xukunkiisi halkaa qaybtaa hore waxaynu kaga soo baxnay tacriifkii tamyiiska inuu ismiga noocaasa ah ee mufasirka wax fasiraya yahay tamiiska iyo xaalka labadaba wax la shartaya inay nakara yihiin asmaadooda markaad u fiirsato al ma laha mana idaafaysna wax macrifaha ma idaafaysna leannu nakara weyn waa shardi inay nakara yihiin labadooduba waa mufasiro waxbay bayaamiyaan xaalka aynu soo marrayna hay-aad u bayaamiya hay-aad kana wuxuu bayaamiyaa dawaatu shay shay daatadii oo ibhaam gashay ama jumlo ibhaam gashay nisbadii ay ka baxaysa ibhaam gashay xukmu tamyiis tamiiska xukunkiisa halkan tamiisulmufradki iyo waxaynu u kala qaadayna marka u horeysa iyo tamiisulumla soo labadaba maynaan qayb tamiisulumla mar walba oo la nasbiya isaga tuu tamiisku jumlo tamiisinay oo aad tidhaahda alqaahiratu akaru min alaskandariyati sukaanan waa inaad nasbiso waa inuu idhaahdo saydun akramu min camrin aban waa inuu idhahdo ama umman waa inuu nasbiyo tamyiisuljumla hadduu yahay in la nasbiyo mooye wax kale kuma bannaan ama tamyiiska la idhaha tamyiisulmufrad labaynu kala qaadaynaa inuu yahay tamyiisulcadad iyo saddexdii kale midkood inuu yahay wasni iyo kayl iyo misaaha tamyiisulcadadka halkan inoo dhig oo qaybta inoo soo socoto saddexda kale tamiiska tamiisulmufradka ee daba dhaca bacda wasnin ama bacda kaylin ama bacda misaaxatin daba dhaca saddex wej baa kugu bannaan inaad nasbiso cala tamyiis tamyiis inaad ku nasbiso oo aad tidhaahda ishtaraytu ridlan balaxan tamran rutaban aada nasbiso waxaa kuugu bannaan wej kale oo ah inaad isku idaafayso radligii mumayiska ahaa iyo tamrigii ka dambeysay ama balaxii ka dambeeyey mumayiska ahaa mumayiska timiiska ahaa labadoodii isku daafe ishtaraytu ridla tamrin wa ridla sukarin ridla balaxin isku daafe mudaaf iyo mudaafilihii ka dhig way bannaantaha wejka saddexaad ee bannaani waxa weeye inaad min ku jirto tamiiskii ishtaraytu ridlan min balaxin imsaa ku bannaan marka saddex weji inaad nasbiso cala tamyiis waa weji inaad isku idaafayso mumayiskii mudaaf ka dhigto mumayiskii wax tamyiisinayana mudaafilihii ka dhigto iyo wejka saddexaad oo ah inaad min ku jirto tamyiiskii ishtaraytu ridlan qamxan ama ridlan balaxan ishtaraytu ridla qamxin ama ridla balaxin iyo ishtaraytu ridlan min qamxin wa ridlan min balaxin sidaa taa waa tamyiiz اlwasni iyo kayl iyo misaaxa intaasuu ka jira xukmu tamyiiz اlwasni wاlkayli wاlmisaaxa waa nambarka koobaad xukmu tamyiiz markaan ka hadlayno saddexdaasuu soo hormariyay horta wasnigi iyo kaylki iyo misaaxadii alamila sharibtu waxaan sharibtu waxaan cabay ridla rodol baan cabay ficil iyo faacil iyo mafcuul biib shariitu ridla oo maxaya ah? rodolkaada cabti muxuu aha labana labana oo caana waa nasbihi ow ridla labanin isku idaafe ow ridlan min labanin minku jar saddexdu way ku bannaayeen awqadtu waxaan shiday qindaaran ayaan shiday wax badan faxman oo dhuxula ama qinaara faxmin ama qinaaran min faxmin faxmigu waa dhuxushi cindii miaal miaal baa agtayda waxaan hayaa miaal cindii miqaalun waxaan hayaa miaal cindii miqaalun waa mubtadi khabar cindii arf منصوب على ظرفية ظرف مكان منصوب على ظرفية وعلامة نسبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها وعند مضاف وياء المتكلم ضمير متصل mabniya calى sukuun fi maxali jar mudaafli wاharf mutacalaq bmaxduufi wujuba taqdiiruhu kaayinu aw mustaqiru khabaru muqadam miqaal mubtada muahar marfuuc alamt damt aahir mubtadii khabar wey cindii miqaal dahaban miqaalku muxuu yahay miqaalku waa kii ahaa waa diinaarka isku mid yihiin dahab buu ahaa marka markuu dahabka yahay mithqaala diilaan yahay oo afar gram iyo rubuc four point two five grams wey afar gram iyo shan iyo labaatan point maarksa afar yani maarksa afar dhibic shan iyo labaatan gram wey cindii mithqaalun baan haystaa oo maxay ah intaasoo gram oo maxay ah waa wasnigii dahaban waa dahaba waa tamiis waad nasbisay dahaban in la nasbiyaa way bannaanta miqaalu dahabin laysku idaafayo iyo miqaalun min dahabin oo min lagu jiro waayahay saddexdaasi ridliga iyo qinqaarka iyo miqaalku waa wasnigii saddexdan ku xigtana wuxuu ka dhigayaa keylkii ama wax keylka yani wax shabaha keylka ka agdhow akala alxisaanu faraskii wuxuu cunay xafnatan xantoobo antoobo ayuu cunay shaciiran heeda xafnatan mafcuul bihi mansuub wey akala shaciiran waa tamiis tamiisun mansuub aw xafnata shaciirin wuu isku idaafeeyey aw xafnatan min shaciirin sharibtu kuuban baan cabay ficlu wa faacil bihi maaan oo biya min jihati maaina min maaina kuuban maaan ay min maain ama kuuba maain iyo kuuban min maain ishtaraytu qadaxan baa soo iibsaday simsiman oo sin ah aw qadaxa simsimin aw qadaxan min simsimin bictuhu diraacan xariiran ama diraaca xariirin aw diraacan min xariirin laa amliku malihi shibran taako ma mulkiyo waxaa ka melihi ardan oo dhul ah aw shibra ardin aw shibran min ardi laa mliku laadi waa naafiya mliku ficlu muaaric marfuuc bidama wlfaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiru ana shibran waa mafcuul bihi mansuub shibrigiibaa wuxuu baahday taako taakadiibaa waxay u baahatay timiis taaka maxaya ardan timiis mansuub ama ibra ardin ibra muaa ardin muaa ilay ama shibran oo mafcuulkiia iyo min ardin oo jaara majruura zaractu waxaan beeray fadaanan baan beeray fadaanan waa misaaxa weeye fadaanku dhulka ah weeyaan lannahu saddexda horeen ka soo baxnay xafnatan iyo kuuban iyo qadaxan waxay ahayd iin ba ahayd saddexdanna diraacan iyo shibran iyo fadaananna waa misaaxa wey qayb dhulka ka mida oo maalan intaasoo kale oo mitir ah weye ilaa waxaa lagu qiyaasaa afar kun iyo saddex boqol oo mitir oo murabaca fadaanku inuu yahay saddex kun ilaa saddex boqol oo mitir oo murabaca qayb yani misaaxa weeyaan dhulka ka mida ah. zaractu fadaanan baan beeray urzan oo bariisa aw fadaana urzin aw fadaana min ursin zaractu waa ficil iyo faacil fadaanan waa mafcuulun bihi mansuub oo wixii aad beerta fadaan baan beeray urzan waa tamyiiskii marka in la nasbiya uu bannaan yahay maadaama bacda eh, misaaxa uu dhacay waxa bannaan in laysku idaafeeyo waxa bannaan maxay eh, in maxay eh, mid lagu jaro wuxuu yidhi qaacidada yajuusu waxa ku bannaan fii tamyiisi alwasni waalkayli waalmisaaxa saddexdaas oo tamyiiskoobu tamyiisulmufrad ah afartii tamyiisulmufradko laga reebo muxuu ahaayeen cadadkii laga reebay saddexda kale waxa ku bannaan an yunsaba cala tamyiis in tamyiisnimadii asalkii lagu nasbiyo wa an yujara bilidaafati in idaafo lagu jaro aw bimin ama min lagu jarciday labada kaliba waa wada jari marna waad isku idaafaynaysaa markaa tamyiiskii majruur buu noqonaya mudaafun ilayhi majruur marna min baad ku jaraysaa in la nasbiyey iyo in la jaru bay noqonaysaa markaa meesha in la nasbiyo tamyiis ugu nasbiyey in la jaro markaad jaraysana laba midkood ku jirto ima bilidaafa wa ima bimin xukmu tamyiis alcadad tamyiis alcadadka aan raacinaya waxa weeye tamiis cadad xukunkiisa tamiis cadad wuxuu ka mid ahaa tamiis mufrad afartii eh, tamiiskoogu mufradka ahaa saddexdii aynu soo marray iyo cadadkay ahaad cadadka gaar buu dhigay lanno axkaamtiisa waa gaar saddexdaa hore isku mid bay ahayd min saddexdaa wej baa ku bannaaday tamiisul cadadku isagu wujuuh kuma bannaano mid walba wuxuu leeyahy tirada kolba ka horraysaa loo eegayaa xeer go-an ama icraab go-an bay leedahay marka halkaa marka laga hadlaya tamyiisulcadadka kow iyo laba tamyiis ma laha carabiga tirada kow iyo laba marka cadadka laga hadlayo laa yumayis lannahu nin keliya haddaad sheegaysa waxaad odhanaysaa ishtaraytu waaxidan odhan maysid rajulan oo tamyiis u baahdo waaxidan maxaad uga jeedaa ishtaraytu waxaad odhanaysaa ra'aytu rajulan baan ujeeda ra'aytu rajulan iyo ishtaraytu kitaaban umadleeda waaxid kitaab af carabi maaha ishtaraytu kitaaban wara'aytu rajulan walaqiitu mucalliman wafahimtu darsan uma baahna inaad tiro sheegto mufrad ubaad sheegaysaa kelmaddii mufrad labadana looma baahno musanahana tiro looma baahno ishtaraytu itnayn kitaab inaad tiraahdo sida luqadaha kale o dhan yihiin af soomaaligu ilaa aad laba tiraahdo odhan maysid sheegi maysid shay labadii ilaa aad tirada laba soo qaato labo aad soo qaado oo tiraa laba nin baan arkay laba cashir baan dhigtay laba waa inaad horta tira oo de waxa ka dambeeya tmiis buu noqonaya laba maxaya laakiin carabiga laba looma baahna itnayn odhan maysid waxaad oranaysaa qara'tu kitaabayn cadad looma baahna wara'aytu rajulayn walaqiitu mucallimayn itnayn mucallim maa ah, carabi de laqiitu itnayn mucallim laqiitu mucalimiin markaa tirada kow iyo laba tamiisu ma bahan maxaa ku xiga kow iyo laba markayna tamiisu baahnayn maxaa ku xiga kow iyo laba tiradii baynu ka sheekaynaya kow iyo laba maxaa ku xiga saddex baa ku xigta saddex laga bilaabo ilaa toban saddex iyo toban iyo waxa u dhexeeya buu leeyahy tacbiir fiican weyn tirada saddex iyo toban iyo inta u dhaxaysa tamiiskoogu wuxuu noqonaya waxaa fasiraya tiradaa waxa looga jeedo waxaa fasiraya wuxuu noqonaya jamca majruura marka waxaad odhanaysaa laqiitu alaaata mucalimiin alaaata mucalimiin jamca majruura laqiitu alaaata rijaalin alaaata rijaalin wa arbacata rijaalin wa khamsata rijaalin wa cashrata rijaalin inaad ka gaadho jamac majruura maxaa jamac majruura qaadanaya tamiiskoogii tamiisinaya tirada waxay tahay sheegaya shantani waxay tahay shan nin sheegaya shan kitaab wixii tamiisinaya tirada waxaad uga jeedo waxaa laga dhigaya jamc majruur khamsata kutubin baa la odhanay khamsata rijaalin waa khamsa sayaaraatin jamc majruur waa saddex toban iyo wixii u dhexay ay maxaa ku xiga halka kuwaasi jamc majruura qaatay hore noocii koobaad ee tamiis qaatay dee labada ka horreeya tamiis ma qaadanay haye maxaa ku xiga koob iyo toban ilaa koob iyo toban ka bilow sagaal iyo sagaashan gaarsii iyo waxa u dhexeeya koob iyo toban ilaa sagaal iyo sagaashan iyo inta udhexaysa maxay noqonaysaa intaasna mufrad mansuuba tamiiskooga waxaad ka dhigaysaa mufrad ha jamcini waanaad nasbinaysaa mansuub kuwii hore majruur baa jamc majruuro idaafada lagu jiray khamsata kutubin wa khamsata rijaalin baa idaafa lagu jiray kii hore jamac majruura iyo saddex laga bilaabo ilaa tobaniyo inta udhexaysa waa jamac majruur koob iyo toban ilaa sagaaliyo sagaashan inta udhexaysaana mufrad mansuub axad cashara kitaaban ishtaraytu axad cashara kitaaban wathna cashara qalama sagaaliyo sagaaan iyo waxa udheeey maxaa ku xiga sagaaliyo sagaahan boqol iyo kun iyo wixii ka dambeeya alf mia waa alf balyuunka arabigu carabi sax maaha balyuunku ma jiro carabtu alf alf bay odhan jireen markay balyuun ujeedaan alf alf ya kun kun baa kun lagu dhifanaya mogto alf alf bay odhan jireen marka boqol iyo maxaa la dhahay iyo iyo kun iyo wixii kasii dambe waxaa lagu tambaysiinayaa mufrad majruura miatu rajulin u fiirso miatu rijaalin maaha mufrad ka dhig miatu rajulin majruurna ka dhig wa alfu kitaabin alfu qalabin alfu rajulin marka mia iyo alf tamiiskaygu muxuu noqonaya mufrad majruura miatu rajulin unbaad soo qadays iyo alfu rajul saddexdaa qaybood mooyaan tamiisulaadadku kow iyo laba iska saar iyadu tamiis ma laha saddex ka bilow ilaa toban iyo waxa udhexeeya maxaa lagu tamiisiya jamac jamac majruura waxaad ku xasuusanaysaa sakharaha calayhim abca layaalin wa amaaniyata ayaamin layaalin iyo ayaamin jamac ma yihiin sooma waa jamac waa majruura meel kastood soo qaadato tirada halkaa laga bilaabo saddex ilaa toban waa jamac majruur nooca labaadi waxa weeye koob iyo toban laga bilaabo ilaa sagaaliyo sagaashan iyo waxa udhexeeya waa mufrad mansuuba taana waxaad soo qaadataa un inii ra'aytu axada cashara kawkaban kawkaban kawaakib waa jamaca kowkab waa mufrad mansuub waxaad soo qaabtaa ina hada akhii lahu tiscun wa tiscuuna ay nacjatan mufrad mansuuba ma yahay mise maha mufrad mansuuba waayahay qaybtii saddexaad maxay maxaa ku xiga boqol iyo kun weeyaan mia wa alf weeya maxay qaadanayaan kuwaas mufrad majruura miatu rajulin iyo alfu rajulin saasadaas marka boqol kun markaad leedahay kubankii kunkii laftiisii tirinaysa miatu alfin badnas miatu alfin waa mufradkii majruurkii de de miatu kitaabin unbuu la mid yahay miatu kitaabin wa miatu rajulin wa miatu qalamin miadaasi wuxuu tirinaya waxaa boqolka ah ama kun ha noqdo ama rag ha noqdo ama kutub ha noqdee mufrad majruurun ka dhig miatu rajulin wa miatu kitaabin boqol masjid haddaad leeda maxad oreysaa miatu masjidin boqol binti haddaad leeda miatu bintin boqol dumara miatu imra'atin miatu imra'atin miatu imra'atin mufrad majruura waa inaad ka dhigto halkaasuu markaa ku dhammaaday dee cadadkeena tamyiis lcadadku waa saddexdaa qaybood xukmu tamyiis alcadad alamila garastu waxaan beeray alaaa shajaraatin saddex geed aa shajaraat akaltu arbaca tufaaxaatin baan ihi ishtaraytu hamsata aqlaam fi lsbuuc waxaa ku jira sabcatu ayaamin fi lmasjid waxaa ku sugan casharatu acmidati toban tiir ayaa ku sugan marka alaa arbac hamsa sabca ashra waa min alaaثa ilaa ilaa cashara iyo wixii udhexeeyey waxaa lagu tamiisiyaa jamaca majruura wey maxaa lagu jaray shajaraatin tufaaxaatin aqlaamin ayaamin camidatin maxaa jaray biliaafa adadkiibaa mudaafa waxaan ka dambeeyana muxuu noqonaya mudaafun ilay ra'aytu axada cashara farisan waxaan arkay koob iyo toban faris oo fardafool fi shajarati waxaa ku sugan tiscata cashara husnan labiyo toban laamood ee geedka ku yaal husnan oo laamood fi shahri bisha waxaa ku jira alaaثuuna yowma soddon maalmo fi shajarati geedka waxaa ku sugan ixdaa arbacuuna burtuqaalatan koob iyo afartan midh oo lilmacaani fi lbustaan waxaa ku sugan tiscun wa tiscuuna nakhlatan sagaal iyo sagaal geed oo tibira oo nakhlaa ku sugan halkan maxaa laga bilaabaya axad cashara maxaanay ku dhammaanayeen tiscun wa tiscuun iyo waxa u dhexeeya maxay qaadan jireen kuwa maxaa lagu tamisiya mufrad mansuuba farisan waa mufrad mansuuba degla fursaan baa la odhan laha usnan ama farisiin usnan waa mufrad mansuuba aksaan bay noqon lahay yowman waa mufrad mansuuba ayaam buu jamcu noqon laha burtuqaalatan waa sidaasoo kale nakhlatan burtuqaalan baa la dhaa marka jamc iyo nahlan tadun baa laga daya <clears throat> kuwaasina waa mufrad mansuuba maxaa lagu nasbiyey iyaga cala tamyiis asalku idan halkan waxaa looga sheekeynaya waa tamyiiska haddii la nasbiyo cala tamyiis baa lagu nasbinay marka la jirana dee wixii lagu jiraad raadaysa ama idaafa lagu jiray ama min baa lagu jiray fi lqinaar qinaarka waxaa ku jira miatu ridlin boqol rorado indaar marka laleey waa boqor rodol bui indaari miat ridlin miatudii maxaa loo idaafiyey ridlin oo mufrad majruur rakiba safiinata waxaa fuulay doontii miata musaafirin laba boqoloo musaafir yaa koray miata musaafirin miataani nuuntii idaafada loo tuuray laba boqol miata waa mudaaf musaafirina waa mudaaf ilay mia iyo alf tamiiska ka dambeeya muxuu noqon jiray mufrad majruur oo biliaaf qaطca alqitaaru tareenku wuxuu jaray aa miilin oo mayl ayuu jaray fi lxadiiqati alfu shajaratin baa ku sugan misaaxatu daari daarta masaaxadeedu alfaa diraaci waa laba kun oo xus fii saaxati alqitaal dagaalka saaxadiisa iyo meydaankiisa waxaa ku sugan alaaatu aalaaf jundiyin saddex kun oo askari ayaa ku sugan marka halkan waa wada mia iyo alf buu eg maxaa ka dambaynaya mia iyo alf oo lagu tamisinaya mufrad majruura alfu shajaratin ka alfu shajaratin maxaa ka dambeeya alf mufrad majruura shajaraat lama odhan waa mufrad waana majruur maxaa lagu jaray bilidaafati baa lagu jaray fii saaxat اlqitaal miaalka u dambeeya alaaثaةu alaaf jundiyin laba cadad baa halkaa ku jira mid walbana xeerkiisii baa loo eegaya alaaثa ku jirta alaaثa maxaa lagu tamaysin jiray jamac majruula alfigii ka dambayn lahaydee waa saddex kun eh saddexda waa kun eh kumayaal alfigii ka dambayn lahaa maxaa laga dhigay aalaaf lannu alaaثa waxay u baahan tahay jamac majruulati alfigii waa aalaaf la dhaa alaaثaةu alaafi jamac majruul aalaaf baa halkaana ku jirta iyaduna alfina maxay u baahan tahay in maxay lagu tamyiisiyo maxaa lagu tamyiisiyaa mufrad majruuc jundiyin aalaafi jundiyin jundiyin waxay tamyiisinaysaa aalaafka aalaafkuna waxay tamyiisinaysaa maxay alaaada saddexda waa maxay saddexda halkan ku jirta saddex maxay waa saddex kun saddexda waxaa looga jeedaa kumayaal saddex kuwe saddexda kunna maxay yihiin kumayaalkaa saddexdiina maxay yihiin iyaguna maxay yihiin jundiyin askar wey askar wey ya arbacata aalaaf iyo hamsata qolada alaaa laga bilaabo ilaa cashara haddaad imka alfigooda daafeynayso ood ku tamaysinayso daweyna aalaaf tira idan jamc majruura qataa ثلاثة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف ستة آلاف عشرة آلاف waa ina tira markaad أxada caشhaرa soo gaadho ألفا waa ina tira mfrad mansuub ay u baahan أxad caشhaرa ألفا وخمسة caشhaرa ألفا وعشhروuنa ألفا وتسعة وتسعوuنa ألفا waa ina tira لأن qoladaasi mfrad mansuub ay qaataan آلاaf waa inaanad odhan markaa miatu soo gaadhana boqol kun haddaan leeh miatu maxay qaadan jirta mufrad majruura miatu alfin waarsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziidun miati maxaa ka dambaynaya mia mufrad majruura alfin miati aalaaf lama odhanay laakiin hamsata aalaaf baa la odhanaya lanno hamsa maxaa lagu tamisaya oo ka dambeeya jamca majruura alfigii waa inaad jamcisadee aalaaf majruurna waa inaad ka dha cadad aad iyo aad u muhiima wey darsigaasi weliba tamyiis cadadka marka laga sheekaynayo aad iyo aad u muhiima saddexdaa qaybood bad kala qaybinaysa waxaa saddexdaa ka sii horreeyey laba aan tamyiisba shaqo ku lahayn carabiga fasiixee saxda kow iyo laba tamyiis uma baahna leanna sidoodaa loo sheegaa haadaa kitaabun wa haadaani kitaabaan balan qara'tu kitaaban wa qara'tu kitaabayn cadad looma baahna la tamyiis laakiin cadadku wixii intaa ka dambeeya soo gala saddex markay gaadho saddex kitaabiyaad saddexdii u baahanaysa saddex markaa tidhahda haddana tamiis ba ubadansaa saddex maxaya ah? waxaasaa lagu tamiisina waxaa kaloo iyaguna kaa maqan maya intaas weeye wax kaloo halkaa ka maqani ma jiraan saddexdaa qaybood ban cadad ku wean marka tamiiska laga eego laakiin marka baabulcadad oo dhan laga sheekaynayo dee hadda tamiiskii unbaad digatahay waxaa kaa dhiman oo maaragta maqan cadadka guud ahaan intuu u qaybsamo oo la dhaha mufrad iyo murakab iyo macuuf saddex uu qaybsamo cadadka laftiisu waxaa kaloo kaa maqan oo icraabkiisa ku tacalluqda saddexdaas markuu laleeyahay tiradaas waa mufrad iyo tiradana waa murakab iyo tiradana waa macuufa xagga icraabkooda waxaa kaloo maqan cadadka marna waa la taniifiyaa marna waa la tadkiiriya bixasab اlmacduud iyagoo loo eegayo taasina iyaduna saddex qaybood iyo waxoogaa kale ayaa ku soo beer halkeedan insha allahu taala ku qaadan doona wuxuu yidhi tamyiis اlcadad khulaasada tamyiis اlcadad yajibu jaruhu baa waajiba jamcan xaaluu yahay maca aلثalaaثaةi واlcasharati iyo wamaa baynahuma wixuu dhexeey alaa iyo cashara wixuu dhexeeya waa in la jaro jamcan isagoo ah wanasbuhu wayajibu nasbuhu mufradan xaalu yahay maca axada cashara watiscati watisciina wamaa baynahuma mufrad mansuuba wajaruhu baa waajiba mufradan xaalu yahay maca almiati walarfi siduu soo khulaasay markas saddexdaa keliya soo qabo xukmu tamyiis ida kaana almumayizu malxuudan tamyiiska xukunkiisa ida kaana almumayizu markuu mumayiska la tamyiisinaya malxuudan mid aan malfuud ahayne malxuuda oo la midecsanayo meesha laga fahmay goormuu mumayisku malxuud noqon jiray markaanu tamiisku tamiisulmufrad ahayn ee uu yahay tamiis aljumla tamiisuljumla waa ka aan daba wasni iyo kayl iyo misaaxa iyo cadad afartaa waxaan daba dhicin baa tamiisulmufrad laha tamiisuljumla laha afartaasina waa tamiisulmufrad kelmad la cayiman oo la tamiisinaya jira afartaas cadadkan wasnigan kaylkan waxaasaan la timiisinaya halkani waa timiisjumla nisbada jumlada ka soo baxday oo waxoogaa madmadowgi ku jiro iyo fasinaya kaasaa la dhaa markuu mumayisku malxuud yahay marka xasuna alhulaamu wiilkiibaa wanaagsanaaday tafsiir baa u baahan tahay maxaad uga jeedaa uu wanaagsanaaday dhinaceebadkaadaas kalaaman xagga hadalka ninkii hadalkiisii u toosiyey yani u fiicnaada ictadala rajulu ninkii baa toosay qaamatan xagga taagnida aan ujeeda alfiilu akbaru min aljamal fiilkaa ka weyn maroodigaa ka weyn awrka ama geela jisman xagga jirka alxariiru aklaa min alquni xariirtaa ka qaalisan quniga qiimatan baan ujeeda xagga qiimaha waa tamyiis ljumla yunصab tamyiisu ida kaana almumayisu malxuudan waa qaacidada tamyiiska waa la nasbiyaa يعني لا يجوز فيه وجه آخر لا, لا جر بالإضافة ولا جر بمن ولا وحكلا برنامج وإلا نصبية إذا كان المميز ملحوظا إذا كان تمييز جملة بوجد هدو مميز كان للشيقين ملحوظ يعني وجملة أولى تمييزين معنيه كصوب حي تمييز كان وإلا نصبية مركا تمييز كسان شيقين ولا بقى تمييز الجملة يو تمييز المفرد atuxfa saddexda hore waa la nasbin karaa idaafaa lagu jeri karaa min baa lagu jeri karaa cadadku isagoo axkaam gaaru leeyahay tiraday ku xidhanta tirada la timiisinayay ku xidhanta mid waxay qaataa jamc majruura mid waxay qaataa mufrad masuuba mid waxay qaadataa mufrad majruur marka tamyiisuljumla loo yimaado laa yajuusu fiihi ilaa nasb waxaa nasbaha inuu ku banaana ma jiro tamyiisuljumla ba hadduu yahay waa in la nasbay wallahu aclam soo akhriya tamaariintana